alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira ah, waxaynu bilownay kitaabkii xilyatu taalib alcilmi libakri bni cabdillaahi abu zayd sheekha kollay xoogaa kelmad kooban baynu ka sheegnay waxyaalaha muhimka aynaan ah tilmaamin waxaa ka mid ah inuu sheikhu ka mid ahaa hay-atu kibaar oo hay uu ku jiray wa kadalika lajna daa'imana inuu ka mid aha fii awaakhir xayaati marka waxyaalihii uu soo maray ayay markaa ka mid ahay taasna muqadimada shalay baynu gallay oo qaalibkeedii aynu carabka marinay waxaan yaro tambiihinayaa nuskhadan hayay oo xoogaa ka duwanay aawadeed meel marka ayaynu si kala sheegnay oo marka uu leeyahay sheikhu tatahallalu laha subxaatu alwujuud baa ii qorayd marka alwujuud baan maray laakiin sida saxdaa waxay tahay subxaatu alwujuuh waana sida nuskhada mu'asasatu shaykh ay taabacday ku taallo ee sharxa ibnu cuthaymiin saaran yahay mu'asasatu shaykh ay taabacday subxaatu alwujuuh baa ku taalla wa abacaad kalena saasoo kale ku taalla sida sharaxa uu markaa alquul sharxaayo iyadana saasaa ku taalla waana sida ansabka ah macnaheedu waxay noqonaysaa yucaayishuuna yaqadatan cilmiya waxay nool yihiin oo la nool yihiin baraarug cilmi ah oo cilmiga loo nisbeeyey oo tatahallalu laha ay la iftiimayso la farxayso subaxaat lwujuuh shucaacyadii iyo nuurkii wejigu wejiyada nuurkoodu ay la iftiimayso macnaa qofku markuu farxo wejigiisu sidii wax markaa iftiimayo kalu noqonaya marka uu murugoonayo ama uu cadhaysan yahna sidii wejigiisu wuxuu madoobaanayo kalu noqonaya marka waa subaxaat lwujuuh subaxaatna waa iftiimada iyo laydharhka ama shucacyadii wejiyada meel kale aynu soo marray oo ku saabsan yaculluuna minhu wayanhaluun alcalal wa bacda annahal saynu tilmaannay oo nahalka waxaa la yidhaahdaa waraabka hore markaa xoolaha la waraabiyo markay harraadan yihiin waraabka la waraabiyo ee cabbitaankaa hore ay cabbayaan waxaa la yidhaahdaa nahal baa la yidhahdaa oo waraabka ay ku cokonaanayaane hore ta dambe lagu soo celinayaana calalka la yidhaahdaa oo waa rakaaddii marka yaculluuna iyo yacilluuna labada waa la yidhaha waa dawaatulwajhaynkay ka mid tahay waa yahay waxa uhi raximah ullah wa minha maa yashmalu cumuuma alkhalqi min kulli mukallaf yashmulu iyo yashmalu labadu waa bannaan yihiin waa shamila yashmalu iyo shamala yashmulu waa baabu farixa iyo baabu nasray labada waa leedahay waxaa ka mid ah aadaabtaas wax markaa camimaya cumuuma alkhalqi khalqigoo dhan camimaya oo qof walba laga rabo oo qof walba laga rabo ama qof walba u baahan yahay maa yashmalu wax camimaya cumuuma alkhalqi khalqiga guud ahaantiisa camimaya wada gaadhaya min kulli mukallafin oo mid kastoo takliif la saaray yacni marka camimaya oo laga rabo waa sida ikhlaaska iyo xubbiga iyo akhlaaqiyaad wanaagsanoo badan oo kaloo jira wa minha maa yakhtasu bihi aalib lcilmi waxaana ka mida wuxuu la gaar yahay aalibulcilmigu la gaar yahay ikhtasa yakhtasu laazim iyo mutacadday labadaba leedahay marka hadda laazim buu isticmaalay yakhtasu biraxmatihi man yashaa mawdica waxay ugu timi mutacaddi allah wuxuu ku gaar yeelayaa biraxmatihi man yashaau mantaa mafcuulkii ah marka yakhtasu waxay noqotaa ficil mutacadi ah waxay kaloo noqotaa ficil laazim ah hadda macnihii laazimku sheikuu isticmaalay maa yakhtasu bihi wuxuu la gaar noqonayo taalibulcilmi ka cilmiga doonaya wuxuu la gaar noqonayaa ka mida aadaabta oo isaga gaarnimadiisa laga rabo ee caammada aan si gaaro looga rabin ama aan markaa loo ta'kiidina lagu adkaynin wa minha maa yudraku bidaruurati sharci aadaabta waxaa ka mida ah wax lagu haleelaayo sharciga daruuradiisa lagu haleelaayo lagama maarmaan ay tahay shareecada in lagu garanaayo yacnii qof kasta uu iska garanayo inay tahay arrin sharci ah oo in laga tago ayna ahayn wa minha maa yucrafu bitabci waxaa ka mida ah wax iyo abuurka lagu garanaayo dadka ku tallaalan inay saas munaasib aynay ah ahayn ay garanayaan ama sidaas inay wanaagsan ay garanayaan oo dabiicada bini aadamka ayaaba iska garanaysa taas ashyaada qaarkoodna sharciga adilada sharciga ayaa lagu garanaya oo weliba daruuro loogu garanaya ashyaada qaarkood oo marka waxa weeye adilada nadariga sharciga lagu garanayaana waa jiraan wa yadullu calayhi cumuumu sharci waxaa dabciga lagu haleelaayo lagu garanaayo oo una ku tusinayo guud ahaanta sharciguna ku tusinayo min alxamli cala maxasin alaadaab oo xambaaris dadka lagu xambaarayo lagu eh, kalifaya ah aadaabta teeda wanaagsan wa makaarim alakhlaaq iyo akhlaaqda teeda sharafta leh xadiiska nabigana sala allahu aleyh wasalam waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama bucitu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa lay soo diray uun si aan u dhammaystiro akhlaaqda iyo dhaqamada teeda wanaagsan iyo aadaabta teeda wanaagsan si aan u dhammaystirun baa lay soo diray makaarim alakhlaaq saalix alakhlaaqna riwaayo kale ayaa lagu soo wariyey marka akhlaaqda wanaagsan in la yimaadaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maqaasidii loo soo diray ka mid culamada qaarkood markaa waa cammimaano waxay yidhaahdaan markaa dee diintii waxay soo gelaysaa akhlaaqdaasay soo wada gelaysa waa khuluqun maca allaah iyo khuluqun maca annaas mar waxa weeye aadaab baa ilaahay yacni markaa xaggiisa akhlaaq baa loola imanayaa iyo aadaab in allah la caabudo in la qadariyo in la tacdiimiyo in wanaagyada uu ku sifaysan yahay marka loo ictiqaadiyo in marka nicamkiisa lagu shukri noqo waa khuluq maca allah iyo khuluq maca khalqih maca khalqih mar waxay noqonaysaa xaggii dadka mar waxay noqonaysaa xaggii xoolaha yani marka ashyaadaasaa soo gelaysa walama can ilistiifaa ugamana qastaayo ugama jeeda buu yidhi alistiifaa inaan wada dhammaystiro wada oofiyo akhlaaqda wanaagsan oo dhan aan ka wada warramo muraadkaygu ma aha waayo dee waa bad oo waa ballaadhan tahay shay ballaadhan laakina siyaaqataha tajri calaa sabiili darbi lmithaal ha yeeshee yacnii taxeeda ama aroorinteeda iyo sheegisteeda ayaa waxay ku dareeraysaa ku soconaysaa cala sabiili darbi lmithaal tusaale in la yeelayo kale oo tusaale ahaan loo soo qaadanayo ashyaada waan tusaalaynayaa wixii kale la nooca ka sii karo qaasidani dalaalata cala almuhimmaat aniga oo raba ama xaal aan rabo inaan tusiyo cala almuhimmaati waxyaalaha markaa muhimka ah ee aadka loogu sii baahan yahay ayaan doonayaa markaa inaan markaa tusiyo dadka ama dalabada tusiyo ashyaada waxba waxay ka muhimsan yihiin fa idaa waafaqat nafsan saalixatan laha hadday waafaqdo sheegitaanka iyo tusintaasi nafsan naf ay waafaqdo naftaasoo saalixatan laha u suubanta akhlaaqdaa wanaagsan tanaawalat hada alqaliila fakaharatu waxay markaa qaadanaysaa intaa yar ee aan sheegay ee aan tusaaleeyey markaasay farabadinaysaa oo waxa kale la nooca ana ay uga qiyaas qaadanaysa yani qofkii markaa waxa weeye wanaagsanaa iyo saalixa u ahaa akhlaaqda wanaagsan inuu la yimaado inta la sheeguu ka garanayaa waxyaalaha kale aan la sheegin iyaguna wanaagsan kaanahu inuu leeyahay faqis calaa qawli takun callaama wa hada almujmala waxay qaadanayaa mujmalkaas iyo duuduubkaasuu qaadanayaa kan ah oo fafasalatu waa tafsiilinaysaa naftaasi intay intaa duuduubkaa qaadato ayay balballaadhinaysaa faahfaahinaysa waman akhada biha intafaca wa nafac kii aadaabtaa qaataa waa ku intifaacayaa hadduu aadaabtaa qaatoo ku dhaqmo oo ku camalfalo akhlaaqda wanaagsan la yimaado naftiisa waa ugu intifaacayaa intafaca wa nafaca cid kalena waa ku anfacayaa waayo dadkii kalena saasuu u tilmaamayaa inay saas sameeyaan wa hiya bidowriha ma'khuudatun min adabi man baaraka allahu fii cilmihim waxaana laga soo qaatay bidowriha yacni wareeggeeda waxaa laga soo qaatay waa tacaabir buu sheekhu isticmaalayaa wa hiya bidowriha maakhuudatun waxaa laga soo qaatay yacni wareeggeedaas min adabi man ciddii aadaabtooda baaraka allaahu fii cilmihim uu ilaahay cilmigooda barakeeyey wa saaruu a'immatan yuhtadaa bihim noqdayna imaamiyaal lagu hanuuno noqday jamacana allaahu bihim fii jannatihi aamiin ilaahay ha kulmiyo innagii iyagaba jannadiisa ilaahay ha kulmiye aamiin ilaahay oo aqbal aamiin waxay la macno tahay allahuma istajib ilaahay oo ajiiba ducada aqbal waxaana loogu dhawaaqaa aamiin oo marka waxa mad dabiiciya la madaayo oo laba xaraka aan ka badnayn ama la qasrinayo oo la odhanayo amiin aan la madayn labadubana waa fasiix in la yidhahdo amiin ama la yidhahdo aamiin waxaa la diidayaa mad dheer markaa in laga dhigo miimkana la shado noocaasaa la diidaya macno kaley markaa noqonaysa haddii aamiin la yidhaahdo miimkana la shado oo dheer la mado yacni waxay noqonaysaa markaa waxa weeye mid khilaafsan siday nusuusta ku soo aroortay oo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam erayga aamiin waa ku timi marka uguma iman iyadoo shidan iyadoo shidan uguma iman aduu sheikhu waa laga soo naqliyaa taabiciinta ka mida ah inuu yidhi waxa weeye eh, jacfar asaadiq inuu ahaa u malaynayaa eh, waa la odhan karaa aamiin saas waa laga soo raray laakiin culammada kale oo dham ma tilmaamin axaadiistana siday ugu soo aroortay maaha waxaanu ku fasiray markaa qaasidiina naxwak ilaahu xaggaagaan u qastaynaa adaanu ku doonaynaa muraadkaygu adiga laakiin sida markaa waxaa saxani waxay tahay axaadiistana ay ugu timi inaan la shadin mimka ama mid tabiiciya lamado ama marka waxaa laba gaabiyo sida qadiir oo kale aan la madin labadaasiba waa fasiix labaduna waa bannaantay bay yidhahdeen culamadu tafsiirkeeda waxaad ku arki kartaa kutubta carabiyada markay culamadu kaga hadlayaan ama shuruuxda axaadiis sharxu shuduuri dahab iyo kutubta la ah raajac macnaheedu waxay tahay allaahumma stajib ilaahay oo aqbal ducadaas wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximahullaah aadaabtan iyo akhlaaqdan uu ka warramayaa waxay u qaybsan tahay wax dalabatulcilmiga si gaara looga rabo iyo wax dadkoo dhanba laga wada rabo waxay kale u qaybsan tahay wax markaa adilada sharcigu ay ku soo aroortay oo caqliga keliya aan lagu garan karin iyo ashyaada qaarkood oo qofka dabiicad ahaantiisa uu iska garanaayo ama caqligiisa uu ku haleelaayo ama dabcigiisa uu ku haleelaayo walow sharciguba ha ku soo arooreen waxaa kaloo ka mid a ah ashyaa markaa muruu'ada iyo waxyaale ku saabsan oo marka waxawe culammadu ay tilmaameen markaa sidaas inay markaa waxa fiican tahay ahlucilmigu ay marka waxa weeye tilmaameen makaarimul akhlaaqa ama aadaabta wanaagsan iyo maxaasin aadaabka inay geliso wuxuuna sheikhu tilmaamaya inuu akhlaaqdii aadaabta wanaagsan kolley aan wada koobayn sheegista uu sheegaayo laakiin waxa weeye wax ka mida ayuu tilmaamayaa marka intaa in laga faa'iidaysto oo waxyaalaha kale la noocaana iyadana markaa saas si leeg la haleeshiiyo ayaa markaa laga qaadanaya oo ruuxii marka waxa weeye loo tilmaamay yacni markaa ashyaadii wax ka mid a haddii loo tilmaamo inta kale waxa weeye wuxuu ku garanayaa aadaabta wanaagsan ana inuu haleeshiyo ayuu ku garanaya kutubta aadaabta laga qoray waa badan yihiin kutubo fara badan baa laga qoray sheikhuna waxa weeye xaashiyada hoose waa sardiyey kutub badan oo soddon kitaab ku dhow ayuu marka halkaa ku sardiyey oo ku sheegay waxaa ka mid a tacliimu mutacallim ariiqa tacallum oo sarnuuji leeyahay waxaa ka mid a aljaamic liaadaabi alraawi wasaamic oo khatiib albakhdadi uu leeyahay waxaa ka mid a alfaqih almutafaqih oo khatiib leeyahay waxaa ka mid a adab alab oo leeyahay waxaa ka mid a akhlaaqu alculamaa akhlaaqu alculamaa oo ajuri leeyahay waxaa ka mid a kutubta markaa laga alifay tadkiratu saamic almutakalim oo ibnu jamaaca uu leeyahay waxaa ka mid a jaamicu bayaan alcilmi wa oo ibnu cabdilbar uu leeyahay waxaa ka mida ah kutubta markaa laga alifay muqadimada majmuuca sharxulmuhadabka markuu imaamu nawowi doonaayey muhadabka inuu sharxo muhadabkii shiiraazi wuxuu ka hormariyey muqadimo dheer oo ku saabsan aadaabtii akhlaaq muqadimadaas waa muqadimo qayima mufiida culamada qaarkood si gaaray u jareen intay muqadimadaa si gaara u soo goosteen bay sharxeen culammada sidaas samaysana waxaa ka mid ah ibnu cuthaymiin laftiis dabeed waxaa la taabacay muqadimadii oo gaar ah oo tacliiqii ibnu cuthaymiinna saaran yahay waa mufiida yacni aad iyo aad baa looga faa'iidaya kutubaha marka waxaa laga alifay waxaa ka mid ah alcusla lilkhataabi baa ka mid a ah waa risaalo yar oo uu khataabi leeyahay waxaa ka mid a ah markaa fadlu cilmi salafi cala alkhalaf iyaduna mawduucaasay ku ogog leedahay inkastoo aadaabta aynay aad u tafsiilinayn haddana cilmiga naafica iyo cilmiga aan naafica ahayn iyo ashyaadaas iyo waxyaala aadaabta ku saabsan inuu markaa tilmaamayo ayaa markaa ku yaalla calaa kulli xaal kutubo badan baa laga alifay mawduucaas casrigan qudhiisa rasaaisha qaarkooda laga alifay waa jiraan oo mashaayikh kala duwani ay ka qoreen sheikhu kitaabka wuxuu qoray kun afar boqol iyo siddeeddii hijiriga ayuu kitaabka alifay kitaabkana shuruuxo kala duwan baa la sharxay ibnu cusaymiin sharaxiisan matbuuca ee asalkiisa tafriiqa yahay wuu sharxay mashaayikh kaloo sharxayna waa jiraan oo ka mid yahay markaa sheekh layaha alhuul oo isaguna waxa weeye yani markaa sharax markaa sharxay inkastaanu alfaadda waxba furfurayn haddana aahaarta iyo axaadiista iyo nusuusta iyo aqwaasha culammada ayuu markaa ku sharxayaa marka waa sharax markaa mufiida weeye shuruuxaad kalena waa jiraan oo markaa kitaabka la sharxay alfasl awal aadaabu aalibi fii nafsi fusuul mutacadid uu ka kooban yahay ilaa toddoba fasal buu gaadhaya wuxuu ku saabsan yahay ardayga cilmiga doonaya aadaabta isaga nafsi ahaantiisa laga rabo inuu markaa naftiisa ay ku sugan tahay oo uu naftiisa ula yimaado yacanii cid kale wuxuu kula dhaqmaya iska dhaaf isagu markaa aadaabtu la imanaya inuu ku sifooba ay tahay maxay tahay kow qodobbuu sheikhu ka dhigayaa oo bunuud markaa kow laba saddex saasuu u wadayaa ilaa uu shan iyo lixdan gaadhayo toddobada fasalba markaa waa soo gudagelayaan bunuuddaas waa soo gudagelayaan ilaa nihaayada kitaabka laga gaadhayo waa shan iyo lixdan yacni marka waxa weeye mas'alo oo mid walba marka waxaweye nambar uu yeelay ta ugu horrayse kow alcilmu cibaada cilmigu waa cibaado cilmigu waa cibaado asl usuuli fii hadi alxilya asalladoo dhan waxa u asalka ah fii hadi alxilyati yacnii sifaatkan la ysku qurxinaya aadaabta ah gudaheeda waa cilmiga macnuu wuxuu u dhacayaa ay huwa aslu usuul inuu cilmigu cibaado yahay waa asalkii asallada fii hadi alxilyati quruxdan gudaheeda iyo sifaatkan gudihiis marka waa in cibaado tahay inuu cilmigu cibaado yahay waa inaad u aqoonsataa cibaadada waxay u baahantay inaad la timaadaa cibaadadu waxay u baahantay ikhlaas niyo ilaahay dartiya inuu ruux ula yimaado ayaa cibaadadu u baahan tahay haddii kale cibaadada asixi mayso waa fasaahadaysa bal walikulli amrin matluub arrin kasta oo la rabo waxa u sugnaaday cilmuka biana alcilma cibaada yacni asalka asallada oo quruxdan gudaheeda ama sifaatkan gudaheeda ku sugan ama arrin kasta oo la rabo oo markaa wanaagsanba waxa u sugnaaday cilmuka waa inaad ogaato bianna alcilma cibaada inuu cilmigu cibaado yahay ilaahay la caabudaayo waa inaad aqoonsataa markaad cilmigii baranayso waxaad ku jirtaa cibaadaad ku jirtaa dee waa inaad markaa ikhlaaskii la timaaddaa niyadii wanaajisa ah waxay u baahnayd la timaadaa asalka weyna cibaadadu u baahida badan tahayna waa ikhlaaska qaala bacdu lculamaa alcilmu salaatu siri wa cibaadat alqalbi culamada qaarkood waxay yidhaahdeen cilmigu waa salaaddii qarsoonayd ee hoos lagala imanayay oo cilmigii dee maxalkuu degaya waa qalbiga meesha wax lagu baranayaa ee lagu aqoonsanayaa ee cilmigii lagu weelaynayaana waa qalbiga qalbigina waa qarsoon yahay wax daahira ma aha marka waa salaatu siri waa salaaddii qarsoonayd yacni salaadoo kale ka dhiganta fadli salaadeed baa lagu helayaa wa cibaadatu lqalbi waana cibaadadii qalbiga oo qalbigii baa ilaahay ku caabudaya cilmigan wa cibaadatu lqalbi wuxuu nisbeeyey faydulqadiirka ayuu nisbeeyey waa yahay cilmigu inuu cibaado yahay dee adilada ayaa tilmaamaysa waxaana laga qaadanayaa nusuusta ammaanaysa cilmiga man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ku kastuu ilaahay khayr la doono diinka ayuu fahansiiyaa mafhuum mukhaalafaha waxaa laga fahmayaa kaanuu ilaahay khayr la doonin inaanu diinka fahansiinayn kollay qof muslimi marka waxa weeye nooc fiqhiga ka marhnaan maayo walow haba yaraadeen asalka tawxiidka hadduu fahmay ila fiqhiga waxaa loo isticmaalaa diinka markaa waxaa in la fahmo asalkiisa iyo furuucdiisa iyo akhlaaqiyaadka iyo sulukiyaadka intuba soo geliya yacani waxaa caanbaxday fiqhi marka la itlaaqo in laga tilmaamayo alfuruuc alcamaliya oo cibaadaat iyo mucaamalaat ah laakiin marka xadiidku sheegaayo man yurid illahu bihi khayrin yufaqihu fi ddiin addiin ma wuxuu ku kooban yahay cibaadaat iyo mucaamalaat maya waa ka guda ballaadhan yahay addiin kulluhu baa soo gelaya hadday tahay cibaadaadkii hadday tahay mucaamalaadkii hadday tahay caqaa'iddii hadday tahay akhlaaqiyaadkii intuba waa soo gelaya intuba waa soo gelaya aahaarta culammadu ay sheegeenna waxa weeye aad iyo aad bay u soo aroortay nusuustaana ka horraysa wa fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli qamari cala saa'iri alkawaakib marka fadli weyn lagu helaayo ayaa laga qaadanaya xagga aahaarta haddii laga eego maxamed ibnu shihaab azuhri waxau yihi maa cubida allaahu bimili lfiqhi allah laguma caabudo wax fiqiga la mida oo rabbi lagu caabudaa ma jiro shayga ugu miisaanka badan oo rabbi lagu caabudayaa waa fiqiga markaa diinta markaa la la fahmo cabdirazaaq baa musanafkiisa ku soo wariyey khatiibkuna wuxuu ku soo wariyey alfaqih almutafaqih sanadkiisuna waa saxiix wa waxaa ka asaxday yaxya bnu abi kasiir inuu yidhi tacliimu alfiqhi salaa wa diraasat alqur'aani salaa yacni fiqiga marka waxaa in la baraa yani cid la baraa waa salaad yani salaadoo kaley ka dhiganta qur'aanka in la bartaana waa salaad yacni fadli salaadeed iyo ajar salaadeed oo kalea lagu helayaa baa laga tilmaamaya wakadalika xasan albasri waxau idhi laan atacallama baaban min alcilmi faucallimahu musliman axabu ilaya min an takuna liya addunya kulluha ajcaluha fi sabiili illahi tacala waana ka asaxday xasan albasri khatiibna wuxuu ku soo wariyey faqih walmutafaqih inaan barto shay cilmiga ka mida ama baab cilmiga ka mida inaan barto oo aan markaa qof muslima dabeedna baro waxaan ka jeclahay adduunyadoo dhan inaan yeesho adduunyada laysiiyo dabeedna aan jihaadka ku bixiyo kulligeedba baab cilmiga ka midaan bartay oo aan dadka sii baray ama qof muslima baray baan ka jeclahay waxay ku tusinaysaa sida fadliga cilmigu u weyn yahay cilmiga in la barto dadkana la sii baraa sida fadligeedu u weyn sufyaan bnu cuyayna waxau yihi arfacu nnaasi cinda allahi mansilatan man kaana bayna allahi wa bayna cibaadih wuxuu dadka waxa ugu eh, mansilo iyo maqaam koreeya cidda allah iyo addoommadiisa u dhaxaysa markaasuu fasirayoo wuxuu uhi wahum alambiyaau waalculamaa waa nebiyada iyo culammada weeye oo bimacnaa nebiyada waxyigii baa loo soo dhiibayaa dadkay u gudbinayaan culammaduna markaa cilmigii waxyigay weelaynayaan dabeedna markaasay sii gudbinayaan markaasaa khalaa'iq ku intifaacayaan khalaa'iq baa ku intifaacaya marka waxa weeye fadliga cilmiga aad iyo aad buu weyn yahay wa calayhi fa ina sharta alcibaadati ikhlaasu niyati lilaahi subxaanahu wa tacaala sidaa marka lagu socdo inuu cilmigu cibaado yahay shardiga cibaadadu ikhlaasu niyati lilaahi subxaanahu wa tacaala waa in niyada ilaahay loo saafi yeelo oo loo barax tiro oo allahu in loogu dhowaanayo looga jeedo liqowlihi tacaala wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin wamaa umiruu lama amrinoo lama farin ilaa liyacbudu allaha inay allah caabudaan mooye wax kale lama farinoo lama amrin mukhlisiina lahu ddiin xaalay diinka markaa ilaahay u baraxtirayaan oo u saafi yeelayaan ay allah caabudaan xunafaa'a baatil iyo shirki dhammaantiina xaalay ka soo iilanayaan ay allah caabudaan ama waxay ikhlaas samaynayaan oo laga dhigo laba xaaloo mutadaakilataan ah waxay ikhlaas samaynayaan xaalay shirki iyo baatil dhammaantii ka soo ilanayaan wa fi lxadiisi alfardi almashhuuri can amiiri almu'miniina cumar bni alkhaaabi radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal xadiiskii fardiga ahaa bimacnaa hariibka ahaa baa loo jeedaa waa hariib mutlaq ah waayo saxaabada nebiga sala allahu aleyh xadiiska waxaa ka soo wariyey cumaroo qura cidaan cumar ahayn oo soo warisay ma jirto saxaabada ka mida ah. waa fardi weliba afar dabaqo uu fardi yahay afar dabaqo ayuu markaa fardi yahay kadib buu markaa xadiisku intishaaray oo riwaayadiisu fara badato riwaayadda soo warisay ay fara xadiiskii marka waxa fardiga ahaa bimacnaa saxaabiga keligii soo wariyay almashhuuri caanka ahaa shuhradan waxaa loo jeedaa shuhra shuuradii yani markaa khaaska ahayd laga tilmaami inuu carabada ku caanbaxaa laga tilmaamaya ee shuuradii khaaska ahayd ee loo isticmaali jiray in markaa waxaa ruwaad mutacadidiin ay soo wariyeen muraadku ma ah waxaa laga tilmaamaya ishtahara cala alsina waa shuhra luawiya waa shuhra luqawiya almashhuuri ee caankaha ah can amiiri lmu'miniina mu'miniinta kii u madaxda ahaa ee amiirka u ahaa laga soo wariyey cumara bni alkhataab cumar oo ina khataaba ahaaday radia allaahu canhu allah raalliha ka noqda cumare yacni ha u siyaadiyaa laga tilmaamayaa oo dee maadaama markaa fadaa'isha u soo aroortay nebiguba sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ahlu janno yaho jannada gelaayo wa cumaru fi ljanna uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii ilaahay uu sheegay inuu baycatu ridwaan ciddii ka qayb gashay inuu ilaahay ka raalli noqday laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima maa fii quluubihim cumarna uu ka mid ahaa ciddii ka qayb gashay baycatu ridwaan waxa weeye asalkii raalli ahaanshaha u haystaa laakiin waxaa laga tilmaamaya ilaahay ha u kordhiyo ha u siyaadiyo ducada aynu saxaabada taradiga ugu ducaynayna innaguna ku intifaacaynaa ajar baa inoogu sugan oo sawaab baynu ka helaynaa waayo dadka dambe maxaa lagu ammaanay waaladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana akfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waxaa lagu ammaanay in mu'miniintii ka horraysay ay u ducaynayaan waxaana la soo sheegay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam muhaajiriin iyo ansaarba ana nabiya sala allahu aleyh wasalam waxaa ku sugnaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam qaal uu yidhi innama alacmaalu binniyaat camalladu waxay ku asaxayaanoo qura binniyaati niyooyinkay ku asaxayaan niyaadkay ku asaxayaan alxadiisa akmil alxadiisa xadiiska dhammaystir waxaa bannaan alxadiisa iyo alxadiisu iyo alxadiisi waxaase ugu daciifsan kasrada waxaana ugu fiican kordhiga yacni ficil baa loo qadaraya akmil alxadiisa ama iqra alxadiisa xadiiska akhri ama dhammaystir xadiiska alxadiisu haddii loo dabdiyana waxay noqonaysaa alxadiisu bitamaamihi kaa'inun bitamaamihi wuxuu ku sugan yahay dhammaystirankiisa oo mubtaday markaa noqonaysa khabarkiisii loo qadara alxadiisi haddii la yidhahdana waa ilaa aakhiri alxadiis marka wejiga ugu daciifsan weeye waayo xaraf jar in la xadfo oo haddana marka waxa weeye la jaro isimkii jarka loo baaqi yeelaa qiyaasi ma aha ee waxay tahay samaaci waxaa markaa qiyaas ah in marka waxa weye la nasbiyo nasculkhaafid markaa laga dhigo saasaa qiyaasa laakiin way soo aroortaayo yacni waxay tahay samaaci marmar bay dhacdaa in la ay sidaa ku timaado sida markaa shaacirku hadalku yidhi ashaarat kulaybin bilakufi lasaabicu ashaarat ilaa kulaybin xarfu jarkii oo la xadfay oo majruurkii jarka loo baaqi yeelay baa loo tusaaleeya laakiin cala kulli xaal qiyaasi maaha sidaas aawoodee waa laga fiican yahay alxadiisi inaad tirado fain faqada alcilmu ikhlaasa niya hadduu cilmigu waayo niyada in la saafi yeelo ilaahay loo khaalis yeelo loo saafi yeelo hadduu waayo intaqala min afdal altaacaati ilaa axadi almukhaalafaat wuxuu ka guurayaa taacaadkii ugu fadliga badnaa inuu noqdo ayuu ka guurayaa wuxuu u guurayaa ilaa axadi almukhaalafaat mukhaalafaadkii sharciga lagu khilaafayey ama waxyaalihii marka waxa dembiga noqonaayey ee sharciga lagu khilaafayey halka ugu hoosaysuu u guurayaa de wuxuu noqonayaa nooc shirki ah haddaan ilaahay loo saaf yeelin ilaahay keyrkii looga jeedo oo istusnimo iyo wax la mida looga dan leeyahay wuxuu u guuraya ilaa acdami dunuub dembiyada kuwii ugu waaweynaa inuu ka mid noqdo ya noocaasuu u guuraya oo riyaagu dee waa dembi aad iyo aad u weyn weeye oo nooc shirki ah nooc shirki wey xataa shirku lasqar dee waxay yidhahdaan culammadu ashirku lasqar jinsigiisu waa ka weynaansha badan yahay jinsu alkabaa'ir kabaa'irta jinsigeeda waa ka weyn saas aawadeed saxaabada qaarkood waatay yidhaahdeen la an axlifa billaahi kaadiban axabu ilaya min an axlifa bigayrihi saadiqa cabdullahi bn mascuud waata ka sugnaatay inuu yidhi inaan ku dhaarto allah anoo been sheegaya inaan ku dhaartaan ka jeclahay buu yidhi yaa oo aan xagga jacaylka ka habeen xigaa inaan cidaan ilaahay ahayn ku dhaarto anoo run sheegaya muxuu isbabarrigaya hadday isu kay taagto laba arrin labaduba waa xun yihiin laba arrinoo xun laba daran lagu doorransiiyey hadday isu kay taagto inaan allah ku dhaarto anoo been sheegayaan ka jeclahay bimacnaa xagga jacaylka ka habeen xigaa oo uga dhowahay inaan cidaan ilaahay ahayn aan ku dhaarto anoo run sheegaya macnuu wuxuu tilmaamayaa dhaarta allah lagu dhaaranayo iyadoo been la sheegayaa yamiinul khamuuskii bay noqonaysaa waa dembi kabaa'ir oo weyn dhaarta cid kale lagu dhaaranayo iyadoo been la sheegayaana nooc shirki ay noqonaysaa waayo dhaartu waa tacdiim iyo weynayn ilaahay la gaar yahay oo allahun in lagu dhaarto weeye cid kale in lagu dhaartaa dee ma bannaana man xalafa bikayr illaahi faqad kafara aw ashrak xadiiskii culamada qaarkood ay quweeyeen ku kastoo ku dhaarta allah cidaan ahayn nooc shirkiya ama kufriya ku dhacay marka wuxuu tilmaamayaa markay labadaa istaagto shirkiga inaanan ku dhicine kabiirada ku dhaco baa labada lay qaatay labada midna ma jecla laakiin muxuu ka tilmaamayaa labadaba isagoo neceb ayaa haddana markaa inta uu u jiro yacni inta marka waxa weeye inuu jeclaado intuu u jiro tanaan labada ka habeen xigta oo uga yara dhow si kale haddaynu cabbirno isagoo labadaba neceb inuu allah been ugu dhaarto iyo inuu cid kale run ugu dhaarto inuu allah markaa ku dhaarto isagoo been sheegaya iyo cidaan allah ahayn inuu ku dhaarto isagoo run sheegaya labadaba isagoo neceb wuxuu u sii nacayb badan yahay cidaan allah ahayn inuu ku dhaarto walow runba ha sheegaye marka wuxuu u guurayaa buu yihi intaqala min afdali altaacaati ilaa xati lmukhaalafaat walaa shaya yuxatimu alcilma milu riya ma jiro shay cilmiga duminaya oo cilmigii markaa baabi'inaya ma jiro milu riyaa sida riyaadu markaa u baabi'inayo shay kaleoo cilmiga markaa saa u baabi'inayaa ma jiro istusku sida u baabi'inayo fadligii cilmiga haddii istus lala yimaado waa la waayaya riyaa'i shirkin aw riyaa'i ikhlaas yani waa sii bayaaminaya sii caddaynaya shay cilmiga burinayaa ma jiro amaba ka beddel oo baabi'inaya cilmiga si u baabi'inayo milu riyaa'i milu riyaa'i shirkin istuska shirkiga ah oo kale sida u baabi'inayo wax u baabi'inaya ma jiro aw riyaa ikhlaasin ama istuska ikhlaaska ah waa laba nooc oo riyaa uunbuu labadan magac ku kala itlaaqay labaduba istus weeye lafdiga wanaagsanee ikhlaas in loo idaafeeyo inay ku kadin waxaa laga tilmaamayaa sida markaa waxaba sheikhu u wato wuxuu ka soo qaatay qaraafi qaraafi baana tacbiirka isticmaalay riyaa'u shirkin iyo riyaa ikhlaas oo qaraafi wuxuu yidhi camalkii haddii ilaahay iyo cid kale loo wada sameeyo riyaa'u shirkin buu noqonaya oo markuu camalkan ruuxu la imanayey allahna waa uga jeeday inuu ugu dhowaanayo cid kalena inuu ammaan ka helu uga jeeday marka labada wuu u wada sameeyey marka waa istus wadaajin ah riyaa'u ikhlaaskuna wuxuu noqonayaa marka hore ilaahay inuu u sameeyaba ugama jeedin lighayr illaah buu u saaf yeelay riyaa bayna ka ahayd riyaa ikhlaas buu ula baxay qaraafi wuxuu yidhi wa xaqiiqatu riyaai an yacmala aطaacata lilahi wa linnaasi wa yusama riya'a ashirki wa linnaasi khaasatan wa yusama riya'a alikhlaas wa kilaahumaa yusayiru aطaacata ila almacsiya yacni hadalkaas ayuu markaa qaraafi u cabbiray sheikhuna waa ka soo qaatay mucasiriinta qaarkood si kale u oo waxay yidhaahdeen cid ugu horraysay qaraafi oo riyaa u ikhlaas ku cabirtay ma hayno nusuustana uguma soo aroorin haddii se erayga la isticmaalay waxay ansab u tahay siduu u fasiray qaraafi si aan ahayn in loo fasiro oo la yidhaahdo riyaa'u shirkina waxaa looga jeedaa marka ruuxu camalka u sameeyo cid kale isagoo uga jeeda riyaa' u ikhlaasna waxaa looga jeedaa inuu camalkii wanaagsanaa ruuxu ka tago tuhmo lagu tuhmaayo riyaa baqasho uu ka baqanaya aawadeed uga tago sidaa in loo fasiro ayaa haboon oo fudayl ibnu ciyaad baa waxau yidhi haddaad camalka u samayso waxa weeye ligayr illaah waa riyaa haddaad camalka uga tagto ee dadka aawadii haddaad uga tagtana waa shirki wuxuu ka cabiray midna shirki midna wuxuu ka cabiray riyaa calaa kulli xaal riyaaga laftiisu dee shirkul asqar inuu yahay waxay ku soo aroortay bacdu alaxaadiis akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku alasqar culamada qaarkoodna xadiiskaa waa taxsiiniyeen waxaanu ku fasiray arriya calaa kulli xaal alkhatbu sahlun yacni arrinku waa fudud yahay waxaynu garan karnaa camalkii haddii waxa weeye ilaahay iyo cid kale looga wada jeedo in cid kalena ammaan lagaga helo ilaahayna in loogu dhowaado looga jeedo dee inay noqonayso riyaaga mu'miniinta qaarkood ka dhaca oo qaar baa waxay riyaagu wuxuu qaybsamaa riyaau lmunaafiqiin iyo riyaau lmu'miniin riyaau lmunaafiqiin waa maxay camalkaba marka horeba waxa looga jeedaaba dadka agtooda marka ammaan in lagaga helo ama dhibtooda lagu daafaco kaasi waa riyaa' lmunaafiqiin waa munaafiqiinta riyaagoodii asqarna noqon maayo waa akbarba waa shirkul akbarba midna waa riyaaga mu'miniinta qaar ka dhici kara mu'miniinta kama wada dhacee walow cibaarada haba itlaaqaan be oo waa maxay waa camalka in ilaahay dartii loo samaynaayo dabeedna markii iyadoo camalkii ilaahay dartii loo samaynayo oo markii hore maqsuudku sidaa ahaa ayuunbuu wuxuu arkay ciduu qadarinayo oo de eegaysa markaasuu dabeedna salaaddii wanaajiyey oo xoogaa sii dheereeyey oo sunnayaal aanuu samayn lahayn sameeyey dhiidhiibu ku daray ya marka wuxuu noqonayaa inuu xagga sifada riyaagu ka galay laakiin asalka salaadda muxuu u tukanayay liajli illaah ilahay inuu sawaab kaga hel uga jeedi rabbi inoogu dhawaad uga dan lahaa saasuu uga dan lahaa waayahay wa milu tasmiici bian yaquula musamican calimtu wa xafidtu iyo sida marka waxa weeye milu riyaai wa milu tasmiici iyo ismaqashiinta siduu u dumiso oo kale cilmiga wax u dumiyaa ma jiro sida riyaagu u dumiyo iyo istusku iyo wax ismaqashiintu siday u dumiso cilmiga wax u dumiyaa ma jiro oo tasmiicu waa maxay bian yaquula waa sida inuu yidhaahdo musamican xaalu cid kale maqashiinayo ismaqashiinayo yo arkaa i maqlaay calimtu wa xafidtu calimtu waa aqoonsado waa gartay wa xafidtu waa xafiday yani waxa weye taasoo kale yani intaasaan qaybay intaasaan marka waxa yani qaybsanahay intaasaan waxa weeye markaa bartay intaasaan ogaaday intaasaan aqoonsaday yani wuxuuna uga jeedaa dadka agtooda manzilo iyo sharaf inuu ku helo way dhici kartaa nin caalimi ah inuu yidhaahdo waxaya waxaasaan aqaanaa isagoo uga dan leh dadku inay ogaadaan oo cilmiga ka qaataan ya hadduu uga jeedo intifaaca dadku ay ku intifaacayaan ee isagu agtooda inuu sharaf ku yeesho aanu uga jeedin ee muraadku tahay war cilmigan yaa iga qaadanaya cilmiga caynkaasaan aqaannaa yaa iga qaadanaya qiraa'adkaan aqaannaa ama tajwiidkaan aqaannaa ama waxay fiqigaan aqaannaa ama xadiiskaan aqaannaa ama caqiidada marka waxa yani caqiida saxiixaan aqaanaa war yaa iga qaadanayo iga faa'iidaysanaya wahlu majara tan noocaasa hadduu muraadkiisu yahay dadku inay ogaadaan si ay ugu intifaacaan ee inuu iyaga agtooda sharaf ka yeesho aanay muraad ku ahayn iyagu maamuusaan oo qadariyaan oo ammaanaan aanu muraad ku ahayn noqon mayso shirki noqon mayso shirki waana ka dhacday saxaabadii nebiga sala allahu alay wasalam qaarkood iyo culammadii ka dambaysayba cabdullahi bn mascuud muxuu yidhi wuxuu yidhi haddii markaa aan ogaan lahaa geel rakuub laga dhigtay cid lagu gaadhi karo oo iiga aqoon badan qur'aanka haddaan ogaan lahaa waa u fuuli lahaa buuli ugama jeedo dadku markaa inay ammaanaan oo mansilo iyo sharaf agtooda uu ka helo laakiin wuxuu u tilmaamayaa si ay markaa waxaway ugu intifaacaan uga qaataan muraadkood waa caynkaas taasoo keliyana maaha aahaar badan baa soo aroorto mawduucaasaa sheegaysa waxay ku xidhantahy qasadka qasadka ayay ku xidhantahy ya saxaabo badan baa markaa laga soo wariyey hadallo noocaasoo kale a markaa laga soo wariyey ay markaa waxawaye sidaas markaa tilmaamayaan marka ismaqashiintu waxa weeye waa inuu markaa sheego ruuxi inuu waxaa ogaaday inuu waxaa markaa bartay inuu waxaa yaqaano inuu waxaa waxaa aqoon u leeyahay muraadkuna uu yahay dadka agtooda inuu sharaf ku yeesho oo ay ku ammaanaan ammaantii dadka ayuu markaa raadinayaa doonaya wa calayhi faltazim altakhallusa min kulli maa yashuubu niyataka fii sidqi alab sidaa marka lagu socdo faltazim altakhallusa waxaad laasimtaa ka bixitaanka aad ka baxayso min kulli maa kii dhammaantii yashuubu niyataka niyadaada barxaya fii sidqi talab doonista cilmiga aad doonaysa inay dhabkaa tahay wixii niyadaada barxaya ka saafi ka saar ka xubbi duhuur sida marka waxaa weeye muuqad aad muuqato inaad jeclaatoo kale iyo wa cala alaqraan iyo dadka waxa weeye asaagaaga ee kula siman inaad ka korayso tafawuqu waa maxay waa ka korayn inuu faa'iq ka noqdo yani qasadada xune caynkaasoo kale waa inaad iska saarta ka xubbi duhuur inaad muuqato inaad jeceshoo kale iyo wa cala alaqraan iyo inaad jeclaato inaad ka korayso dadka markaa asaagaaga ah ee kula siman alaqraan waa dadka siman baa la yidhahda ama isku geda ha ahaadaan ama xagga cilmiga ha ku sinaadaan ama xagga da'da ha ku sinaadaan ama xagga dalabka isku wakhti ha ahaadaan wa jaclihi sullaman liakhraadin wa acraad yo yeelista laga yeelaayo cilmiga sullaman sallaan looga yeelayo lagu gaadhayo liakhraadin dano iyo wa acraadin umuuro adduunye oo soo darinaysa acraaddu wa caradkii adduunyada maxaa carad loo yidhi yacni waxyaalahan dunyawiga ah hadday tahay magaca iyo maamuuska iyo hadday tahay madaxtinimada iyo hadday tahay maalka iyo waxa la midka ah marna waa soo daridaa marna waa tagtaa tacrudu wa tazuul oo min jaahin magac iyo maamuus ah aw maalin ama maal ah aw tacdiimin ama weynayn ah aw sumcatin ama marka waxa weeye yani markaa ismaqashin iyo sumcad ah aw talabi maxmada ama ammaan inuu doonayo ah aw sarfi wujuuhi nnaas ama dadka wejiyadooda inuu soo leexinayo a ilayhi xaggiisa u soo leexinayo oo kale weeye acraaddii buu fasirayaa iyo akhraaddii yacani marka ashyaadaasay noqonaysa hadday madaxtinimo tahay waa la mid hadday maal tahay hadday magacii maamuus tahay haddii dadku inay markaa qadariyaan oo ammaanaan tahay kullu daalika waxay soo gelayaan ujeeddooyinka liita ee cilmiga dadka qaarkood ay uga dhigtaan sallaanka uga dhigtaan faina hadihi wa amhaalaha idaa shaabat inniya afsadatha waayo ashyaadan iyo wa amhaalaha kuwa la midka ahi idaa shaabat inniyata hadday niyada badhaxdo afsadatha way fasaahadinaysa wa dahabat barakat lcilmi waxaana tegaysa cilmiga barakadiisii baa tegaya walihaada yatacayanu calayka sidaas daraaddeed waxaa kugu waajib noqonaysa waajib cayniga waxaa kugu noqonaysa kugu waajib noqonaysa an taxmiya niyataka an taxmiya inaad ilaaliso niyataka niyadaada min shawbi aliraadati baraxa doonista inaad ka ilaaliso aad doonayso ligayr illaahi tacaala allah cid aan ahayn aad markaa waxa weeye yani markaa ku doonayso cilmigaada cilmigii waa inaad ku doonaysaa in allah markaa waxa kaa abaalmariyo rabbi aad ugu dhowaato waa qurbatu min alqurab rabbi aad ku caabudayso ugu dhowaanayso bal wataxmi alxima seeraha u dhow baad xataa ilaalinaysa si aanad marka arrinkaa ugu dhowaan khulaasada uu sheikhu inoo tilmaamaya waxay tahay cilmigii markuu ruuxu la imanaayo cilmigii baranaayo amaba dadka baraayo mid walba waxaa loo baahan yahy ikhlaas waa in niyada ilaahay u saaf yeelaa rabbi inuu ugu dhowaanayo inu uga jeedaa wa qurbatu min alqurab niyadii waa inuu saaf yeelaa ikhlaas la yimaadaa innama alacmaalu binniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa yacni akhraad adduunyo waa inaan uga jeedin cilmigii adiladii niyada ayaa laga qaadanaya haddaba niyada marka lala imanaayo cilmiga niyada ku tacalluqaysaa maxay noqonaysa culammadu waxay yidhahdeen waxay noqonaysaa afar nooc afartaba waa inu la yimaadaan afartaasi maxay tahay waa inuu uga jeedaa marka hore isagu jahliga inuu ka baxo ama bicibaara ukhraa imtisaal uu amarka ilaahay fulinaayo faclam annahu laa ilaaha ila allah ogow amarkii ilaahay buu qaadanaya waa imtisaalu awaamir illaah amarkii ilaahay ayuu fulinaya taas waa inuu niyoodaa amarka inuu gudanaayo waa inuu niyaystaa cibaaro kale waxay ka cabbiraan culamada qaarkood taa beddelkeeda inuu ruuxu jahliga ka baxo oo isagu cilmi yeesho oo dee jahligii waxaa soo gelaya ictiqaadkii baatilkaa haddaan u aqoon yeelin ictiqaadka wanaagsan kama bixi karo baadidii wuxuu kaga bixi karaa iyo jahligii inuu markaa aqoontii markaa waxa weeye cilmiga inuu yeesho shayga labaad wuxuu yahay waa ynu uga jeedaa inuu waxa weeye shareecadii marka waxa weeye u xafido ama cilmigii nooleeyo waynu saa uga jeedaa si aan cilmigii markaa u dayacmin oo cilmigii u lumin noolayn uu cilmigii noolaynaayo ama xafiditaan uu shareecada xafidayo waa inu uga jeedaa mar saddexaadka waa inu jeedaa dadka inuu ku anfaco ama shareecada u ilaaliyo oo dadkii wanaagga faro xumaantana ka reebo shareecadana difaaco khalqigii buu ka anfacayaa taasna waa inay maqsuud u tahay uu niyoodaa shayga afraad inuu ku camal falo waa inuu niyoodaa camalfal uu cilmigii ku camalfalayo oo shareecadii raacayo ibnu cuthaymiinna afarta arrin waa sheegaya isagoo ka hore ka dhigaya amarka ilaahay in la furinayo bacdi kale waxay yidhahdeen waxay ku bedeleen in laga baxo markaysaga jahliga iyo baadida bacdiba haddaba waxay ka cabireen abyaad bay ku kulmiyeen afarta maqsad wuxuu yidhi waltaqsiduu arbacatan qabla ibtida tacallamuu likay tafuuzuu bilhuda awaluha alkhuruuju min dalaali wathani nafcu khalqi di ljalaali wathalisu alixyaau lilculuumi walraabicu alcamalu bilmacluumi yacni waxaa u qasadaan intaydaan cilmiga bilaabin ka hor afar arrin u qasda afar arrin niyooda waltaqsiduu arbacatan qabla ibtida tacallamuu likay tafuuzuu bilhuda waa iska gogoldhigi bay u tahay wax u barta si aa marka hanuunka ugu guulaysataan afartii dib buu ka tirinaya awaluha alkhuruuju min dalaali dalaalka mar waxaa loo isticmaalaa jahligu dalaal waa yahay ictiqaadka xunno dalaal waa yahay marka mid walba waa soo gelaysa mid walba waa soo gelaysa waxaa taa nisyaanka dalaal lagu ilaaqaa an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra waa yahay awaluha alkhuruuju min dalaali afarta arrin waxaa ugu horeeya in laga baxo baadida yacni aqoondarrada iyo jahliga iyo ictiqaadka xun laga baxo waathaani nafcu khalqi diljalaali ka labaadna wuxuu yahay khalqiga ilaahay inaad ku anfacdo waa inaad dadkii waxa weeye u sheegto oo wanaaggii farto xumaantiina ka reebto ama shareecadii daafacdo bicibaara ukhra alamru bilmacruuf annahy can munkar wahaaliu alixyaau lilculuumi ka saddexaad waa in cilmiyada la nooleeyo waatuu ka cabirayo ibnu cuthaymiin xifdu shariica xifdu shariicati illaah shariicada ilahay in la xafido uu ka cabiraayo ibnu cuthaymiin waraabicu alcamalu bilmacluumi qasadka afraad ee u qasdayaa waxay tahay waa inuu ku camal falayo waa inuu niyoodaa cilmiga u aqoonsaday inuu ku camal falayo waa inuu niyoodaa marka intaa mid walba waa in niyadiisa ay ku jirta waana inuu iska ilaaliyaa waxyaalaha niyada barxaya oo maqaasid kale iyo ujeeddooyin kale ah sida waxa weeye inuu markaa eh, muuqdo oo kale inuu doonaayo xubu duhuur ila imanayo iyo arkaa i maqlaayo wuxuu sheekh albaani ku celcelin jiray raximahullah xubu duhuur yaqsimu duhuur muuqashada in la jeclaadaa aad muuqati waxay jebisaa dhabaraday jebisaa yaa ruuxa dhabarka ka jebinaysa saas aawadeed baa dee waxaa la ammaanay yacni khumuulka iyo qarsoonida iyo khafaaga ya taasaa la ammaanay shuurada waxay u arki jireen culammadu fitno ya saasay u arki jireen oo dee khumuulka iyo khafaaga iyo qarsoonida adiladu ammaanaysa ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alnaqiya alkhafiya xadiiska muslim saxixa soo wariyey ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka taqiga ah ee naqiga saafiga ah ee alghaniya qanaacada leh hina nafsi naftiisu haniga tahay laysa alghina can kasrati alcarad inama alghina hina nafs waa qanaacadu alkhafiya ee qarsoon oo ruux dahsoonoo aan markaa waxa weeye dadku ayna dhaadin marka dad fara badani aad ugu yaacayaan shuhrada iyo caannimada iyo markayse markaa waxay arkay maqlay yacni markaa ha lagu barto ha lagu aqoonsado yani waxa weeye markaa shuhradii ay aad ku jecel yihin alimaam nawowi kitaabkiisa riyaad saalixiin wuxuu baabaystaa baab ku saabsan fadliga ay leeyihiin khaamiliinta iyo almunkasiriin iyo alkhaamiliin fadligay leeyihiin deedna bacd aladilu soo aroorinaya xadiiskani ka mid ayuu keenaya taasuu keenaya waxaa xadiiskii kale sheegaya ruba ashcasa akhbara madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi la abarlah yani badana mid waxa weeye marka basaasaysan oo boodhaysan oo albaabada lagu riixo war soo socda warkii caynkaas ahaa baa soo socda albaabka laga furi maayey dam waa lagu riixayaaba dadka agtooda mansila kuma leh isna maba raadinayaba inuu dadka agtooda sharaf ku yeesho nin doonayaba ma aha allah hadduu ku dhaartana allah waa u baariyeelaya hadduu shafeeco qaado lagama shafeeco aqbalayo ka noocaasaa la ammaana calaa kulli xaal mawduucaas axaadiis badan iyo aaaar badan baa kusoo aroortay oo mawduucaas tilmaamaysa adilo badan baa kuso aroortay waxay culammadii salafka odhan jireen ilaahay baa igu imtixaanay markaa shuhro waa dhibsan jireen shuhrada sheekh baa wuxuu soo raacay markaa sheikhii weynaa ee markaa a'immadii salafka ka mid ahaa min siqaar taabiciin ayuub ayuu soo raacay markaasuu wuxuu yidhi markaa wuxuu iska ilaaliyey shaarcyada waaweyn oo luuqluuqyadu imariyey bui aan garan waayey bu siduu u gartay marba luuqo marba luuqo markii dambean qolo ku soo baxnoo salaamay markaas isagii aad u salaameen markaasu ilah waad ogtahay inaan doonayn xataa wuxuu dhibsanayaa isaga si markaa cod dheer in lagu salaamo oo ixtiraam sile loo salaamo qofka la garanaya qofkaan la garanayn isku simiyaa loo salaamaa ya tii buu dhibsanayaa oo uu leeyahay markiisa markaa ma dooniyo ya imaam axmed wuxuu kula talinayay markaysaa dadka qaarkood khumuulkaaga ku sugnow ilaahay baa aniga imtixaanay oo shuhro igu imtixaanay bu marka waxa weeye muuqashada in la jeclaado iyo duhuurka yani waxa weeye markaa munaasib maaha waa in aad iyo aad la ysaga jecel yani qofka dariiqaha ugu timaadda hadday doonto laakiin isagu waa inaanu raadin aad muuqatid inaanu raadin soomaalida warkeedu wax badan wuxuu ku dhisan yahay ee arka ay waxay dhahaan saddex baa rag ugu liita nin hadduu joogo aan la tirin hadduu tegayo aan la celin hadduu maqan yahay aan la tibin waa khamilu dikri hadduu yidhaha waa tegaya cidi celin mayso hadduu joogo lama tiriyo oo markaa waxa weye ictibaar agtooda kuma leh hadduu maqan yahayna lama tego hebel baa inaga maqan lama yidhahdo saddexdaasaa rag ugu liita yidhahdeen waxay yidhaahdeen ama waa la muuqdaa ama waa la maqnaadaa ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay labadaana kala miyo maansaabuu ka dhigay naf eh, magac weyda anfacna ha weydo maxay tilmaamaysaa yacani waxa weeye muuqadka in aada loo raadinayo waari mayse war ha kaa hadho waxaa loo baahan yahay in ikhlaas arrinka lagu dhigo ilaahay agtiisa inaad sharaf ku yeelato waa inaad raadisaa walow dadku haba ku wada nacaan laakiin dadka agtooda manzilo iyo maqaam iyo sharaf ku yeelo waa in muraadkaagu aanu noqon waa inaad u jeedin markaa kuwa kula siman ka kormar mar yaa ka korree dadka agtooda ka korree ilaahay agtiisa inaad ka korrayso inaad raadiso waa fiican tahay falyatanafas ilmutanaafisuun laakiin camal qarsoon aan dadku ogayn baad kaga korrayn kartaa saas aawadeed waatay odhan jireen bacdu salaf uktub min xasanaatika kamaa taktumu min sayi'aatik xasanaadkaaga yacni qari wax ka mida si aad dembiyadaada wax ka mida u qariso dembiga waa lala dhuumanaya sooma ya marka si aad dembiga u qarinayso xasanaadka u qari khatar buu ku sugan yaha lee camal qarsoon oo aan dadku ogayn ruuxaan lahayni ee camalkiisu waxaa dadku arkayaan arkayaanu noqda waxaabuu ku sugan yahay fii khatar halis buu ku jiraa halis buu ku jiraa marka riyaaga waa in laga baqaa iyo susnimada ducadiina waa in lagu ducaystaa allahuma inii acuudu bika an ushrika bika wa ana aclamu wa astakfiruka lima laa aclamu abu buu nebigu u laqimay sidiiqu hadi lumma ummaddan sidiiqeedii ugu fadliga badnaa bacda anabiy sala allahu aleyh wasalam ayuu wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa allaahumma inii acuudu bika an ushrika bika wa ana aclamu wa astakfiruka lima laa aclamu ya haddii layna weydiiyo imise goor baa ducadaa ku ducaysateen sar maxayn ku jawaabi lahay wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam weligaa ducadaama ku ducaysateen ilaahayow iga ilaali anigii ubadkaygabaa inaan sanamada caabudno ilahu naga dhow nebi ibraahim baa ku ducaysanaya khaliil raxmaan ya oo shanta nebi ee nebiyada ugu fadliga badan ka mid ah bal waa labada khaliil buu ka mid yahay ee nebiyada ugu fadliga badan labada khaliil waa ayo waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebi ibraahim ululcasmiga inta kale waa ka fadli badan yihiin afdalu ambiya waa alkhaliilaan waxaana sii fadli badan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka cilmigii waa inaanu ka dhigan miduu ujeeddooyin dunyawi ah ama liita miduu markaa sallaan uga dhigto wayna noqon waa tii xadiiska ay ku soo aroortay saddexda nin ee ugu horreeya naarta lagu hurinayo waxaa ka mid ahaa nin qur'aankii bartay cilmigii bartay laakiin u bartay si loo yidhaahdo waa caalim ama waa qaari kuwa naarta lagu hurinayo ugu horreeyaa wa caalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi ilwasan mala ibnu raslaan markuu hadalkaa sheegaayey taasuu milicsanaya calaa kulli xaal hadduu marka waxa weeye caalimku marka u kufriyo oo kutuba xoor noqdo laa shakka gaalada inuu cadaabka uga horraynayo watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fainsalakha minha faatbacahu ashaytaanu fakana min alghaawiin waayo markuu kufriyo dee kufrigiisu waa ka weynaansha badan yahay dadka kale kufrigooda wuxuu noqonayaa imaam fi lkufr hogaamiye kufriga ku noqonaya uma lananzicanna min kulli shiicatin ayuhum ashaddu cala alraxmaani citiya haddii laakiin waxa weeye marka aanu kufriyin oo xaddul kufri aanu gaadhin xaalka caynkaas ah isagu waa maxallu nadar oo inuu ka horraynaayo oo inuu uga horraynaayo ciddii gaalada ahayd naarta inuu uga horraynayo waa maxallu nadar waxay u baahan tahay daliil marka qaarkood lagu ictiraaday waxay yidhaahdeen waxaa loo hormarinayaa naarta loogu hormarinaya litathiir si looga soo nadiifiyo dembiyada ee ihaano loogama jeedo lagu waarinayo naarta allahu aclam marka waxaa weeye ujeeddaynu adduunya waa inaan wadan lahay alimaamu shaafici raximahullah wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa dadku cilmigan hayo inay wada aqoon lahaayeen oo wada garan lahaayeen baan jeclaan lahaa calaa an laa yunsaba ilaya xarfun minhu haddana xaraf ka mida aniga aan lay tiirin alla dadku may wada aqoonsadaanoo cilmiga aan hayo ay wada gartaan haddana xaraf ka mida aniga aan lay nisbayn in waxaweeye isaga loo nisbeeyo oo dee waxaweeye isaga loo tiiriyo isagaa ka bartay la yidhaahdo lagu ammaano ma jecla laakiin nafcigan inuu dadka wada gaadho haddana waa jecel yahay wuxuu kaloo yidhi hadal kale oo ah ruux lama doodin buu yidhi inaan jeclaysta mooyaane xaqu carabkiisa inuu ka muuqdo bimacnaa anigu sidaanan sheegayo inay xaqii noqotaan ku gacan sarreeyo ma jecli buuhi laakiin isagu inaan u khatay inuu markaysaa xaqu carabkiisaba ka muuqdo waabaan jeclan lahaa bimacnaa waxa weeye ma kala jecli baa macnuhu u dhacayaa yacni xaqu geestu yaalla oo nin ku dadaalaya ilaaba ilaa sidiisa inuu sax ka dhigo ma ihi marka barakada cilmiga waxay ku jirtaa in marka waxyaalaha la yska jiro nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhu llahi laa yatacalamhu ila liyusiiba bihi carada min addunya lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama xadiiska imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibn maaja ay soo wariyeen wuxuu sheegayaa ku kastoo cilmi barta oo cilmigaasi uu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay wejigiisa lagu raadiyo cilmi sharcigu bartay wuxuu u baranayaana ayay ahayn mooyaane carad adduunyo iyo dheef adduunyo inuu ku gaadho mooye wax kale aan uga jeedin barashada uu cilmiga baranayo lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama urta jannada ma helo maalinta qiyaame xadiiska imaam nawowi wuxuu odhanaya waa saxiix albaanina wuxuu odhanaya waa saxiix wuxuu uhi bal wataxmi lxima seeraha ayaad ilaalinaysaayo niyada markaa waxa weeye inay qalloocato wax inay u dhowaataan xataa ka ilaalinaysaa oo haddii marka waxa weeye dee inay u dhowaato niyadii inay xumaato aanad ka ilaalin halis waxay u tahay marka dambe dee inay xumaatoba ya saasay halis u tahay ka raacin yarcaa xawla alximaa yushiku an yartaca fiih ibnu cuthaymiin wuxuu isweydiinayaa xubu duhuurka iyo nafciga dadku ay ku intifaacayaan cilmiga in la jeclaado labadaa jacayl maxaa u dhexeeya dabeedna wuxuu odhanaya labadu way kala duwan yihiin xubu duhuurka doonaayo mooyaane isagu inuu muuqduunbuu doonaya muraadkiisu waa sidaas ama dadku ha ku intifaacaan ama yayna ku intifaacin haddii markuu muuqdo dadku ku intifaacaanna waxa weeye dee dankama leh markuu doonaayo markaa dadku inay ku intifaacaanna intifaaca dadkunbuu doonaya ay ku intifaacaan bes oo dadkii ku anfaca ayuunbu uga dan leeyahay ama ha muuqdo ama yaanu muuqan marka midna waxa weeye nafciga u maqsuud ah walow intifaacu dariiqaba ugu yimaadeen isaga maqsuud umaaha midna waxa weeye muuqashada u markaa maqsuud ah walow intifaacu dariiqaba ha ku yimaadeen وللcلماء في hda أقوال ومواقف بyنت طرفا mنha في المبحث الأول من kitaaب التعالم sheikhu wuxuu ihi bakri abu zayd raximah اllah culamada waxaa u sugnaaday waa mawaaqifu iyo mowqifyaa u sugnaaday bayantu arafan minha wax ka mida dacal ka mida aan caddeeyey fi lmabxasi alawali baxsiga hore aan ku caddeeyey gudihiisa waa min kitaabi tacaalum kitaabka tacaalum la yidhahdo ka mid a waa kitaabu kale uu sheikhu allifay horena waa kuugu soo sheego muqadimadaad ku aragta marka mabxaska hore kitaabkaasi leeyahay ayaan marka aqwaasha wax ka ku soo naqliyey wa yusaadu calayha waxaa lagu kordhinayaa buuri nahyu lculamaai can iubuuliyaat culammadu inay reebeen oo diideen can iubuuliyaati masaa'isha marka waxaan yani looga jeedo durbaanleyda masaa'isha looga jeedo yani durbaanka loo nisbeeyey isagaa fasiraya maxaa durbaanka loogu nisbaynaya wa hiya almasaa'ilu alatii yuraadu biha ashuhra waa masaa'isha caannimada looga jeedo in lagu caanbaxo masaa'isha caannimada looga jeedo in lagu caanbaxo ayuu tubuuliyaad ka cabiray waxaana laga soo qaatay asarka soo socda waqad qiila waxaana la yidhi zallatu alcaalimi madruubun laha tablu simbiriraxada caalimka waxaa loo tumaa durbaan baa loo garaacaa yani waxaa loo jeedaa caalim hadduu simbiriixdo yacni way caanbaxaysaa oo waxa weeye markaa sidii wax durbaan loo garaaco kale ayay noqonaysaa dabeedna waa caanbaxaysaa meel walbaa ka dhacaysa oo haddii masale ghariib ah oo zalla ahoo simbiriraxe ah caalim sheego dee waxa weeye masaladaas ghariibka ahee simbiriraxada ah, ah caalimkaa waa laga warinaya mashriqiyo maqrib bay ka dhacaysa ma ogtahay wuxuu yidhi saa iyo saasuu yidhi ya marka masaa'isha caynkaasoo kale ah waa inuu iska jiraa buuri waxaa la ka cabiri jiray culamada qaarkood alukhluudaat nahaa can ilukhluudaat ukhluudaat waxay tahay waa masaa'isha ad adag ee sida badan la qaldo masaa'ishaa waa la reebay alukhluudaat culammada simbirraxadoodana calaa kulli xaal waa laynooga digay waxaa cabdullahi bnu cabbaas uu yidhi weylun liatbaaci min zallati alcaalim halaag wuxuu u sugnaaday atbaacda iyo dadka daba jooga caalimka raacaya min zallati alcaalim simbirixada caalimka ayaa halaag xaggeeda uga sugnaaday bimacnaa caalimkii markuu simbirixdo waxa weeye khalqi badan baa raacaya oo simbirixadii iska qallidinaya markaasay odhanaya sheekh hebel baa yidhi caalim hebel baa yidhi caalim baanu ahaa cilmi badan marka anna waa iska raacay waata yidhahan zallat alcaalimi zallat alcaalam caalimka simbirixadiisu caalam dhan oo simbirixanaya weeye yani waxaa loo jeeda yazillu bizallatihi caalamun khalqi badan baa la simbirixanaya oo iska raacaya macnahaasaa laga tilmaamaya macnahaas ayaa laga tilmaamaya cumar bnu khataab wuxuu yidhi markuu ziyaad ibnu xudayr la hadlayey ma garanaysaa waxaa islaamka duminaya saddex baa duminaya buui saddexdii maxaa ka mid ahaa zallat caalim caalim simbirixadii wuxuu ka mid yahay waxyaalaha islaamnimada duminaya cumar baa cumar ayaa odhanay markaa simbirixada caalimku waxay dhex taallaa laba fitno masaladaas waa muhim laba fitnoay dhex taallaa labadaa fitno waa maxay dad waa ku fitnoobayaan oo waa qallidanayaan iyagoo wax kasta oo khilaafsan aanu aaba yeelayn oo le sheekh hebel umaan raacaynaa waxay ugu fitnoobayaan inay caalimkii la simbiriixdaanoo isagii qallitaan oo iska raacaan isagina macduur buu dee ahaayo waxaaba laga yaabaa inuu isagu macduur ahaa oo ijtihaad arrinkan uga dhacay ama nusuusta khilaafsan ayna soo gaadhin ama wax la mid a ah. asbaabta culammadu axaadiista qaar u khilaafta waa ka ka hadlaaya shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa rafcu lmalaam can ila'immati alaclaam ida xakama alxaakima fajtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahta'a falahu ajran marka maajuur inuu yahaa laga yaabaa xujadina ayna ku oogmin kii haddaba markaa waxay qallidanaya iska raacayay eh, xadiis nusuustii loo sheegay u caddaatay ele marka xadiiskan annaga madhabtayada ma waafaqsana sheekh hebel baa sidan yidhi ana sheekh hebel baan raacaya man qallada caaliman laqiya allaha saalima dee ku badbaadi maayo taqliidkaas taqliid axmar ya nas kastana wuxuu sheegayaa khilaafsan inu raacay markaa dad waxay ugu fitnoobayaan iska dabagalka caalimka ay iska dabagelayaan oo wax kastoo nasoo loo sheegay iyo daliil kastoo loo sheego ayna dheg u jaraq siinayn iyagoo leh hebelun baan anigu raacay qolo saasay ugu fitnowday waa quluwi itibaaci shiikha ay ku talax tageen waayo caalimku hadduu markaa ay caddaato inuu khata'ay waa in khata iyo aan lagu waafaqin ya waayo khata'a shareecadu beri bay ka tahay cabdullahi bin mascuud muxuu yidhi aqulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khaطa'an fa minii wa min ashayطaan wallah wa rasuulu bari'aani minhu bisanad saxiix bay kaga saartay abdullah bn mascuud masalat mufawada ayaa la weydiiyey gabadhii aan meher loo yeelin loo cayimin wax mehera ee sidaa lagu guuriyey oo isagoo ninku aanu u tegin dabeedna u ka dhintay markaasuu aqulu fiiha bira'yi ra'yigayga wax kaga warranaya fain yakun sawaaban fa wain yakun khaa'an fa minii wa min ashaytaan wallah warasulu bari'aani minhu hadday khaa'an noqotona ijtihaadkaygara'yiga waxaa loo jeeda ijtihaadkayga ijtihaadkayga wax ka odhanay hadday sawaab noqoto xagga ilaahay buu sawaabkaasi ka ahaaday hadday khaa' noqotona xagga naftaydiiyo shaytaankay ka ahaatay ilahay iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin beri wallah warasulu bari'aani minhu nooc labaad waxay ugu fitnoobaan caalimkii inay ku tacniyaan zallada simbirixadii bay caalimkii ku tacninayaan ku dhaleecaynaa ama khata'i markaas ma ogtahay wuxuu sheekh hebel yidhi saaya saaya saasuu yidhi markaasay ku dhaleecaynayaan dee caalimka ijtihaaday hadduu khata'ana laa yudam lama dhaleeceeyo waba ma'juur wa idaa xakama faijtahada fa akhta'a falahu ajrun ya lama dhaleeceeyo waa sababta xadiiskii sheegayay fama waaxida min alطaa'ifatayn aw kama qaal markuu nebigu yidhi laa yusalliyana axadun ilcasra ila fii bani qurayda labadii qolo qolona nebigu ma dagaalin waayo mujtahidka khata'ay laa yucanaf lama tacniifiyo waayo tacniifku waa nooc tacziir ah tacziirna ma mudna tacziirna ma mudna marka waxa weeye waqad qiila zallat lcaalimi marka labada arrin ba waa la iska jiraa wasad baa loo baahanya wasadkaas waa maxay waa caalimka xaqiisii waa inaan laga gaabin waa in loo cudurdaaraa waa in qadarkiisa la ilaaliyaa inuu khata ama zallo ku dhacaa qadarkiisii mid wax yeelaysa maaha ya haddana maaha khata in mid lagu raacayo lagu qallidanayo sidaa sawaabka shareecada ku abaa la raacaya ya marka khuluwigii ifraad iyo tafriid midna lala iman maayo marka zallatulcaalimi madruubun laha tablu caalimka simbirixadiisa waxaa loo garaaca durbaan baa loo garaaca buui wa can sufyaana ah, mawduuc ikhlaaskaynu xoogaa ku yaro dheeraanay waana mudan yahay dee in lagu yaro dheeraado marka in sha allah halkaasaan iskaga joojinaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub